بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى صلاة الاستسقاء هذه مدني صلاة الاستسقاء وروبدونتا صلاة دي وللشيخ رحمه الله تعالى وكل احتراء سنوينكي iyo axkaamtoodii halkan sheekhu wuxuu ka bilaabi salaadan la yihaaho salaat اlistisqaa salaada roobdoonta oo nabigeenu uu jideeyey sala اllahu wasalam wabaaraka calayhi habka loo tukanayo iyo axkaamteedii ayuu rabaa sheekhu inuu noo sheego salaadan roobdoontu waa salaad la tukado xilliyada roobka la waayo oo abaaruhu ay dhacaan salaad la tukado istisqaaha marka roobdoonku wuxuu u qeybsamaa saddex qaybood saddex qaybood ayaa roobdoonka u qaybsama marxalada ugu horeysa waxaa weeye waa istisqaa yaxsulu bimujaradi adducaa waa roobdoon ku xasilaya duco oo kali ah duco keliya ku xasilaya oo wax salaada aan la tukanaynin tusaale ahaan jamaacadu markay meel isugu yimaadaan ama qofku markuu keligii uu yahaba xilliga abaaruhu ay jiraan in ducada la badiyo ducada in la badiyo biduuni salaad iyadoo salaad sunna ah oo gooni ah loo tukanayo aysan jirin taasi waa derajada koowaad derajada labaad waxaa weeye adducaa fii khudbati اljumuca waa markii khudbada jumcada khadiibku aqrinayo inuu jimco walba inta abaarahaasi ay socdaan inuu ducada ku badiyo ducada roobdoonta uu aqriyo waa sidii nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi xilliga abaaruhu ay jiraan khudbada nabiga salى اllahu calayhi wasalam wuxuu ku badin jiray ducada roobdoonta waxaana ka mid ahaa ducadii nabiga salى اllahu calayhi wasalam allahuma asqinaa gayثa mugiiثa haniiئa mariiئa mariica gadqa mujalila saxan caama daa'ima ducadaasuu nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi oo salaada jumcaha khudbada uu ku aqriyi jiray darajada saddexaad waa darajada ugu fadliga badan waana darajada sheekhu noo sheegi doono waa in salaad la tukado salaad in la tukado kabacdina la ducaysto waa darajada saddexaad ee ugu fadli badan darajada roobdoonta salaatulistisqaa'i roobdoonta salaadeedii ragcataani laba ragcow labada ragcoo ka salaati lciidi ciidda salaadeedii la mid a habkii aanu ku soo qaadanay oo ciidda loo tukan jiray ayaa labadan ragco oo roobdoonta iyagana loo tukada wa yusanu waxaa la sunneeyaa qablahaa qabla salaati اlistisqaa <clears throat> salaadan roobdoonta horteeda waxaa la sunnay aw amase bacdahaa bacda salaati اlistisqaa ama salaaddii roobdoonta ka bacdi waxaa la sunnay wa huwa bacdigaas in laga gadaal mariyo ayaana al afdalu fadli badane khudbataani laba khudbo ayaa la sunneeyaa labadaa khudbo ka khudbatayil ciidi ciidda labadeedii khudbo la mida wuxuu ku leeyahay sheekhu raximahu llahu tacaala salaadan roobdoonta markii la tukado oo habkii iyo nidaamkii ciidda aanu ku soo qaadanay loo tukado waxaa laga hormarin karaa ama laga gadaal marin karaa laakiin sheekhu wuxuu ku yidhi gadaalmarinta ayaa khayr badan in laga gadaal mariyo ayaa fadli badane laba khudbo markii salaada laga baxo kabacdi khadiibku wuu istaagi wuxuu akhrinayaa laba khudbo labada khudbo habka loo akhrinayo waa habkii aanu ku soo qaadanay ciidda labadeedii khudbo ciidda labadeedii khudbo qaabkii loo aqriyi jiray ayaa iyagana khudbooyinka salaatulistisqaa loo aqri wayubdilu laakiin khadiibku wuxuu ku bedelaa atakbiira takbiirta wuu bedelaa takbiirkaasoo fiihimaa fii khudbatay alciidi ciidda labadeedii khudbo takbiirtii iyaga ka horreysay takbiirtaas la akhrin jiray wuxuu ku bedeli bilistikfaari istikfaaruu ku bedeli oo meeshii takbiirta lagu bilaabi jiray khudbada ciidda khudbada salaada roobdoonta wuxuu ku bilaabi istikfaar weliba istikfaarka nooca ugu fadliga badan أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفاartaas ayuu ku badin khudbada ee kuma samaynayo takbiirtii ciidda oo labada khudbo lagu bilaabi jiray kuma bilaabaye wuxuu ku bilaabi istikfaarta labada khudbo oo roob doonta salaat اlwitri haadihi midani salaat اlwitri waa salaada la yidhaaho salaatu lwitri weli sheekhu raximah اllahu tacaala salaadihii uu sunneeyey nabigeenu salى اllahu calayhi wasalam ayuu axkaamtoodii inoo sheegi halkan sheekhu wuxuu ka bilaabi salaadan la yidhaaho salaatu lwitri axkaamteeda salaatu lwitri madaahibtu way isku khilaafeen saddexdan madhab ee madhabka imaamu shaafici iyo madhab imaamu maaliki iyo madhab imaam axmed bnu xambal saddexdaa madhab waxay qabaan salaada watarku waa sunno waajib maaha baynamaa abi xaniifa raximah اllahu tacaala isagu uu leeyahay salaada watarka in la tukado waa waajib waa madhabka abi xaniifa lidaalika sunnada haddiina laysku khilaafo oo aimada madaahibtu ay isku khilaafaan oo qaarna ay yidhaahaan sunnadani waa waajib qaarna ay yidhaahaan waajib ma ahane waa sunno sunnadaasi sunno laga tegi karo ma aha aad ayaa shanigeedu u weyn yahay wاlkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun waa qaacida fiqhiyow khilaafka in laga baxana waa sunno yacni adiga hadhow in laysku kaa khilaafo oo madaahibtu ay isku kaa khilaafaan waajib asagoo lagu leeyahay ayuu dhintay oo waajibba weligii aan tukan in shanigaaga sidaa heerkaa uu gaaro diintaada laysku khilaafo waa khatarteeday leedahay walidaalika salaada witirka qofku hadduusan tukan wuxuu dhimanaa iyadoo laysku khilaafsan yahay waajibuu ka tegey iyo kama tegina sunnu ka tegey idan marka salaada witirku shanigeedu sidaasuu u weyn yahay beenamaa abi xaniifa uu leeyahay waa waajib lanna waxa weeye axaadiis daahirkeedu uu yahay ee wujuub uu muujinayo ayuu markaa daliishanaa abi xaniifa axaadiiskaa waxaa ka mid ahayd xadiiskii nabiga salى اllahu عalayhi wasalam uu yihi alwitru xaqu faman lam yuutir falaysa mina nabiga salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yihi alwitru xaqun salaada watarku waa xaq faman lam yuutir qofkii aan watarka tukan falaysa mina annaga naga mid maahan uu yihi nabigu salى اllahu عalayhi wasalam marka xadiiskaasoo muuqaalkiisa iyo daahirkiisu uu u eg yahay watarku inuu waajib yahay ayuu deliishanaa abi xaniifa laakiin madaahibta kale iyagu waxay deliishanayaan xadiiskii imaamu muslim iyo keyrkiisuba ay warinayeen nin acraabi ah ee heerbaadi ah inuu nabiga u yimid salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi oo nabigu uu sheegay salى اllahu calayhi wasalam khamsu salawaatin fi اlyowmi wاlleyla in shan salaadood ilaahay uu waajib ka dhigay habeenkii iyo maalintii ninkii herbaadigaa wuxuu yidhi hal calaya gayruhaa shantaas salaadood wax aan ahayn miyaa waajib ugu ah nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi laa ilaa an tadawaca salaad kale ee waajib kugu ah ma jirto ilaa adigu sunno inaad iska tukanayso ma ahan xadiiskaasaa imaamu shaafici madaahibta intooda badan ay deliishanayaan oo ninka acraabiga ah markii uu yihi salaadaha shanta mooye salaad kale oo waajib igu ah miyaa jirta nabigu wuxuu yihi maya salى اllahu عalayhi wasalam ilaa adigu inaad tadawuc iyo sunno aada samaynaysid maaha marka salaadan watarku sidaas ayaa sha'nigeedu uu u weyn salaatu lwitri salaada watarku min ragcatin hal ragca laga bilaabo ilaa ixdaa cashara ilaa kow iyo toban ragca laga gaaro sheekhu wuxuu ku leeyahay salaada watarka yacni cadadkeedu ka hadli tirada inta ragco la tukanayo ugu yaraan wuxuu yihi sheekhu waa hal ragco ugu yaraan hal ragco salaadda cishaha markaad tukatid kabacdi haddii hal ragco aad tukatid cinda alimaam shaafici watarkii wuu ku ansaxay hal ragco oo keligeed haddii aad ka tukatid ugu badnaana salaada watarka waa ilaa kow iyo toban ragcow waa cadadka ugu badan nihaayadeeda meesha ugu dambayso salaadda watarka kow iyo tobankaa ragco wa waqtuhaa waqtu salaati اlwitri salaada watarkan waktigeeda min adaaءi salaati اlcishaaءi salaada cishaha gudashadiisii laga bilaabo ilaa طuluuci اlfajri ilaa fajarka dhalashadiisii laga gaaro waktiga salaadan ay soo gelayso iyo waktiga ay baxayso sheekhu inoo sheegi wuxuu ku leeyahay waktiga salaadan ay soo gelayso min adaa'i salaati alcishaa salaada cishaha gudashadeedii laga bilaabo fiir hadda sheekhu kuma dhihin min waqti salaati alcishaa kuma dhihin laakiin wuxuu ku yidhi min adaa'i salaati alcishaa salaada cishaha gudashadeedii laga bilaabo gudashadeed maxaa loola jeedaa yacni markii salaadii cishaha aada tukatid markaasay waktigeedu kuu geli salaada yacni watarka maxaa baxay marka maxaa la diidan yahay salaaddii cishaha tusaale ahaan wakhtigeedii waa la gaaray salaaddii cishaha wakhtigeedii waa la gaaray laakiin adigu weli ma tukan cishihii watar ma kaa ansixi inaad tukato salaaddii cishaha wakhtigeedii waa la gaaray dadkii way tukadeen laakiin adiga shaksiyan ma aadan tukan weli haddaadan salaaddii cishaha weli lagugu leeyahay watarku ma kaa ansaxayo ma kaa ansaxayo watarku walidaalika saasuu sheekhu u leeyahay min adaaءi salaati اlcishaaء salaada cishaha markii aada gudatid oo waajibkeedii iska bixisid markaasuu kow yahay watar markaasaa tukan kartaa xilliga ugu dambeeya sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu ku tilmaamay oo salaada watarku uu tegayo ilaa duluuci اlfajri ilaa fajarka dhalashadiisa laga gaaro waa salaada subax ilaa salaada subax dhalashadeeda laga gaaro ilaa cishaha markaad tukato inta udhexaysa intaasaa la tukan karaa watarka haddii salaada subaxii la gaaro fajarkii uu dhashay watarkii uu kaa tegay marka arawaatibu haadihi midani arawaatibu waa sunnooyinka la yidhaaho rawaatibta halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu ka bilaabay sunnooyinka loo yaqaano rawaatibta rawaatibtani waa sunnooyin mar walbaba la raacsiiyo salaadaha faradka ah ee waajibka qaarna ay ka horeeyaan qaarna ay ka dambeeyaan rawaatibtaas axaadiis fara badan ayaa nebiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi uu ku ammaanay rawaatibta in la ilaaliyo alrawaatibu sunnooyinka rawaatibta ah rawaatibtaasu almu'akadaatu ee la adkeeyey cashrun toban rawaatibtu waxay u qeybsamaan mu-akad iyo kayru mu-akad kuwa aada loo adkeeyey oo nabigu aada u daa'imay salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi iyo kuwa aan la adkayn wahiya tobanka mu-akadaadka ah ee la adkeeyey oo nabigu aada u joogteeyey salى اllahu calayhi wasalam ragcataani laba ragco labada ragcoo qabla subxi salaada subax horteeda ah salaada subax intaadan tukanin ka hor laba ragca tukan labadaa ragca nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi aada ayuu u daa'imay axaadiis fara badanna wuu ku ammaanay rasuulku salى اllahu calayh wasalam xadiiskii imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinayey nebigu salى اllahu calayh wasalam wuxuu ku yihi ragcata alfajri khayru min addunya wamaa fiiha labada ragcoo sunnada ah oo salaada fajarka laga hormarinayo adduunyada iyo waxa ku dhex jira oo dhan lama siistuu yiri way ka khayr badan yihiin u yihi nabigu salى اllahu calayh wasalam walidaalika labadaa ragco khayr badan ayaa ku sugan oo nabigu ku ammaanay salى اllahu calayhi wasalam wa ragcataani laba ragcow labadaa ragcoo qabla duhri duhurka hortiisa ah salaada duhurka intaadan tukanin markii salaaddii duhurkii la addimay welina aan la tukanin waxaa ka horeeya laba ragco oo sunno ah oo mu-akadaad ah wa ragcataani laba ragco wey labadaa ragco bacdahaa bacda duhri duhurka ka bacdi ah duhurka waxaa kaloo ka dambeeya laba ragco wa ragcataani laba ragcow labadaa ragco bacda almaqribi salaada maqribka ka bacdi ah salaada maqribka markii la tukadana wuxuu nabigu suneeyey salى اllahu calayh wasalam oo sunna mu-akada ah in laba ragco laga daba maro wa ragcataani laba ragcow labadaa ragco bacda alcishaai cishaha ka bacdi ah salaada cishaha markaad tukatid ka bacdina wuxuu suneeyey nabigu salى اllahu calayh wasalam laba ragca in la tukado tobankaas tobankaa ragco waxaa la yidhaha mu-akadaat wagayru lmu'akadaati kuwa la adkeeyey kayrkood itnataa cashara laba-iyo toban ragcawood sunnooyinka rawaatibta ah oo mu-akadaadka aan ahayn ee nabigu uu aada u ammaanay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi laakiin nabigu uusan haddana joogtaynin oo aada laakiin nabigu ugu ammaanay sala allahu calayhi wasalam waa laba-iyo toban ragcawood wa hiya laba-iyo tobankaas ragcataani laba ragcawood labada ragcoo qabla duhri duhurka hortiisa ah laba ragcoo qabla duhri waan soo marnay maxaa lagu siyaadinaa laba kale oo kayr mu-akada ah. marka arb faray noqonaya duhurka afar ragcaa ka horeeya laba waa mu-akad labana waa kayrulmu-akad waragcataani laba ragco way labadaa ragco bacdahaa salaada duhurka gadaasheeda ahaadeen salaada duhurka waxaanu soo qaadanay laba ragcoo mu-akada ah. ayaa ka dambeeyey laba ragco kalea lagu deri oo kayru mu-akad ah wa arbacun afar weeye afartaasoo qabla alcasri salaada casri horteeda ah afar ragco oo salaada casri intaadan tukanin uu nabigu aada u ammaanay salى اllahu waslama wbaaraka calayhi weliba nabigu waa u duceeyey salى اllahu waslama wbaaraka calayhi qofkii joogteeya oo laasima nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi raxima allahu mra'an sallaa arbacan qabla alcasri qofkii salaada casri horteeda afar ragca tukada allaha u naxariisto uu yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam walidaalika imaamu اlghazaali kitaabkiisa ixyaa culuum اddiin wuxuu ku yidhi fاjtahid ku dadaal an yanaalaka inuu ku soo gaaro ducaa'uhu nabiga ducadiisa salى اllahu عalيه wasalam imaamu اlghazaali ixyaa culuumuddiin wuxuu ku yidhi in ducada nabigu ay ku haleesho ku dadaalo uu yihi salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi liannuu nabigu salى اllahu عalيه wasalam oo u duceeyey qofkii salaada casirka ka hor afar ragca tukan waragcataani laba ragcow labada ragco qabla almaqribi salaada maqrib horteeda ahaadeen salaada maqribka intaadan tukanin ka hor wuxuu suneeyey nebigu salى اllahu عalيه wasalam laba ragca in la tukado waragcataani laba ragcow labada ragco qabla alcishaa salaada cishaha hortooda ah salaada cishaha intaan la tukan ka horna laba ragca ayuu suneeyey rasuulku salى اllahu عalيه wasalam in la tukado salaatu taraawiixi haadihi midani salaatu taraawiix waa salaadii la yidhaaho salaatu taraawiix weli sheekhu wuxuu ku dhex jiraa sunnooyinkii uu nabigu aada u ammaanay salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi halkan sheekhu wuxuu inoogu sheegay salaatu taraawiix iyo axkaamteedii iyo habka loo tukanayo salaadan salaatu taraawiix waa salaad sanawi ah halkii sanaba hal mar unbay timaadaa lanna waxa weeye bisha ramadaan ayay khaas ku tahay halkaa bil ee ramadaana oo sanadkiiba mar imanaya ayaa waxaa lagu magacaabaa salaatu taraawiix salaatu taraawiixi salaada taraawiixdu cishruuna labaatan oo ragcatan min ragcatin ragca ah kula leylatin tusallaa waa la tukadaa salaadan salaatu taraawiix kula leylatin habeen kasta ayaa la tukadaa habeenkaasoo min ramadaana ee ramadaan ka mida ah. habeen kasta ee ramadaan ka mida ah ayaa la sunneeyaa in la tukado salaadan la yihaaho salaatu taraawiix waxayna ka kooban tahay ilaa labaatan ragco ayay ku kooban tahay labaatankaas ayaa madaahibtu isku waafaqeen labaatankaa ragco in la tukado ayaa madaahibtu ay isku waafaqeen sideed ragco waxa weeye yani madaahibta cid sheegtay ma jirto almadaahib alarbaca afarta madhab sideed ragco in taraawiix laga tukado cid sheegtay oo afarta madhab ka mida ma jirto ijmaacna wuu ku dhacay fii khilaafati cumar bni اlkhadaab sayidina cumar bnu اlkhadaab xilligii uu islaamka hogaaminayey ayaa wuxuu dadkii tujiyey labaatan ragco labaatan ragco ayuu taraawiixdii tujiyey وعalى ذalika waqaca iجmaaع الصaxaabة saxaabadii xilligaa noolayd sidaasay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen almadaahib الarbacana sidaas isku waafaqeen yaعni in labaatan wax ka yar inaan la tukan karin salaaةu taraawiح wayajibu waxaa waajibaya an takuuna inay ahaato salaaةu taraawiح mathnaa labo labo xaal ay tahay in la tukado ayaa waajibay habka loo tukanayu sheekhu noo sheegayo wuxuu ku leeyahay laba ragca markii la tukadaba in laga salaamo noqsado habkaasaa nabiga laga soo guuriyey salى اllahu wslam wbaaraka calayhi haddii markaa habkaa qofku uu ka bedelana oo afar ragco isku duubo afar ragco markuu tukadayo hal mar salaamo noqsado ma ansaxayso taraawiix ahaan uma ansaxayso lanna taraawiix waxaa waajiba laba ragco kasta in laga salaamo naqsado taasaa waajiba ama haddii afar ragco uu isku duuduubo oo afartii ragca markuu tukado uu ka salaamo noqsado fa haadihi laa tusamaa salaatu taraawiix laguma magacaabayo salaatu taraawiix wa waqtuhaa waqtu salaati taraawiix salaada taraawiixda waqtigeeda la tukanayo min adaa'i salaati اlcishaa salaada cishaha gudashadeedii laga bilaabo ilaa طuluuci اlfajr ilaa fajarka dhalashadiisii laga gaaro waxay isku mid yihiin watarkii hadda aanu ka soo baxnay tusaale ahaan sheekh wuxuu ku yidhi waktiga la tukan karo salaatu taraawiix waa markii salaadii cishaha aad tukatay laga bilaabo ilaa fajarka laga gaaro haddii marka salaadii cishaha iyadoo lagugu leeyahay masaajidkiioo taraawiix ku yacni lagu tukanayo aad adigu soo gashid adigii cishaa lagugu leeyahay cishihii waa la tukaday taraawiixdii aad ku soo gaartay haddaad taraawiix ku xiratid ka war cishihiina kuu dhiman yahay taraawiixdaas ma kaa ansixi ma kaa ansixayso taraawiixda lianna haadihi taraawiix lam yadkul waqtuhaa fii xaqika adiga xaqaaga markii lagu fiiriyo salaaddii taraawiixda maba la gaarin taraawiixdaada taraawiixda goormaa qofka waktigeeda yacni ay u geli kartaa oo loo gaaraa bacda adaa'i salaati alcishaa salaada cishaha markaad iska bixiso markaa kabacda taraawiixu kaa ansixi laakiin masjidkiiyo lagu jiro taraawiixdii adigana cishihii aadan tukanin haddaad tidhaahdo taraawiixdan iska hormarin cishihiyaan dib u dhigana ma ka ansixayso taraawiixdaas ma ansixayso walidaalika sheekhu sidaasuu u yidhi wa waqtuhaa min adaa'i salaati اlcishaa ilaa طuluuci اlfajr salaatu duxaa haadihi midani salaatu duxaa waa salaada la yihaaho salaatu duxaa weli sheekhu sunooyinkiiu ku dhex jiraa halkan wuxuu ka bilaabi axkaamta salaadan la yihaaho salaatu duxaa aqalu salaati duxaa salaati duxaa tan ugu yaraanta badan ragcataani laba ragcawood wa afdaluhaa afdalu salaati duxaa salaadan la yihaaho salaatu duxaa kan ugu fadliga badanna amaanin sideed ragcadood wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah اllahu tacaala salaatu duxaa ugu yaraan laba ragcadood hal ragco kuma ansaxayso hal ragco kuma ansaxayso ugu yaraan laba ragco qofka ugu yar inuu tukado sida ugu ajirka badan ee ugu fadliga badanna sheekhu wuxuu yihi waa sideed ragco inaad tukatid ayaa ugu ajir badan walidaalika riwaayatu abu daawuud fii sunanihi abu daawuud wuxuu sunankiisa ku wariyey nabiga salى اllahu calayh wasalam inuu yidhi in sallayta duxaa ragcatayn haddii salaada duxada laba ragca aad ka tukatid lam tuktab min alghaafiliin laguguma qorayo diiwaanka dadka ilaahay halmaamay dadka khaafiliinta ah oo moogayaasha la yidhaah moogayaal oo aakhire iyo ilaahayba iloobay diiwaankooda laguguma qorayo inuu yihi rasuulku salى اllahu calayhi wasalam aw arbacan haddaad afar ragca tukatuu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam salaatu duxaa kutibta min almuxsiniin waxaa lagugu qoraa diiwaanka muxsiniinta wa axsinuu ina allaha yuxibu اlmuxsiniin ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay ixsaan sameeya ina allaha yuxibu اlmuxsiniin ilaahay waa jecel yahay muxsiniinta ah marka salaatu taraawiix afar ragca haddaad ka tukatid diiwaanka muxsiniinta lagugu qoriyu yiri rasuulku salى اllahu عalayه wasalam aw sitan xadiiska abu daawuud waxaa ku yimid lix ragco haddaad ka tukatid ayuu rasuulku salى اllahu عalيه wasalam taraawiixda waxaan leeyahay duxada salaatu duxada lix ragco haddaad ka tukatid kutibta min alqaanitiin waxaa lagugu qorahayaa diiwaanka dadka ilaahay adeecay dadka ilaahay adeecay diiwaankoodaa lagugu qori aw hamaaniya sideed ragco haddii salaatu duxaa aad ka tukadi u yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam kutibta min alfaa'iziin waxaa laguu qorahayaa diiwaanka dadka liibaanay dadka liibaanay diiwaankooda ayaa lagugu qori uu rasuulku salى اllahu wasalam wbaaraka calayh lidaalika marka waxaa weeye salaatu duxaa mar walbaba ajirkeedu wuxuu u kala badan yahay mahmaa rakacaadka aada badsato sideeddaa ragcuu ku tilmaamay rasuulku salى اllahu عalيه wasalam in lagu gaarayo darajaة اlfawz cinda allah darajadii liibaanta ilahay agtiisa laga liibaano in lagu gaarayo sideeddaa ragco ayuu noo sheegay nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayh aqalu salaati duxaa salaatu duxaa kan ugu yaraanta badan ragcataani laba ragca wey wa afdaluhaa salaatu duxaa kan ugu fadliga badanna hamaanin waa sideed ragco ayaa ugu fadli badan kutubta shaaficiyada laba madhab ayay ka qabaan salaata duxada marka ay tirinayaan ragcaadkeeda ama ay ka hadlayaan ragcada ugu badan oo laga tukan karo salaatu duxa kitaabkan hadda wuxuu inoo sheegay sida ugu fadliga badan waa sideed ragco in salaatu duxa laga tukado iyadaana ugu badan ba bacalo raajix sida raajixa ah darajada ugu badan ee salaatu duxaa laga tukado waa sideed ragco baynamaa kutubta a'imada shaaficiyada dhexdoodii aad ku arkaysid kutubta qaar dhahaya أكثaruhaa اثنا cashara ragca salaatu duxa waxaa ugu badan laba-iyo toban ragco kutubta shaaficiyada qaarkood ayaa qaba qaarna waaba soo qaadanay oo kutubteenna yaryaraan soo qaadan jirnay ayaa qaarkood ay noogu qornaayeen marka labadaas madhab ayaa madhabka shaaficigu ka qabaa salaatu duxa ma waxaa ugu badan labiyo toban ragco mise waxaa ugu badan sideed ragco imaamu nawowi raximah اllahu tacaala isaga naftiisu laba qowl uu ku leeyahay salaatu duxaa cadadka ugu badan ragcooyin kitaabkiisan ataxqiiq markii la yidhaha kitaabka minhaajka laba iyo toban ragco ku sheegay ugu badnaan salaatu duxaa inay tahay kitaab kaloo sheekhu iska leeyahay oo la yidhaha ataxqiiq oo la yidhaha kutubta uu qoray waa kitaabka ugu raajixsan imaamu nawowi raximah اllahu tacaala maca siqari xajmihi isagoo kitaabka xajmigiisuna iska yaryahay kitaabka taxqiiq imaamu nawowi wuxuu ku sheegay salaatu duxa waxaa ugu badan sideed ragco marka laba qowlu imaamu nawowi raximah اllahu tacaala uu ku leeyahay sidaasna waxaa rajaxay cabduraxiim alsnawi oo shaaficiyada ka mida waxaa kaloo rajaxay sideeda ragco inay ugu badan tahay alkhadiibu shirbiini fi lmuqni kitaabkiisa muqniga ah ee manhaajka uu ku sharxay khadiibku wuxuu ku rajaxay sideeddaa ragco inay ugu badan yihiin yacni salaada la yihaaho salaatu duxa maxaa yeele culimmada iyaga qabta sideedda ragco lagama badin karo oo iyadaa ugu badan waa sida imaamu nawowi uu ku rajaxay taxqiiqiisa khadiibu shirbiinina uu ku rajaxay sharaxa minhaajka waxay u deliishanayaan xadiiskii umuhaani xadiiskii umuhaani oo abu daawuud uu warinayey waxay umuhaani ay tiri sala الnabiyu salى اllahu calayhi wasalam subxata duxaa rasuulku salى اllahu عalيه wasalam wuxuu tukaday sunata duxaa hamaani rakacaat sideed ragco uu rasuulku salى اllahu عalيه wasalam uu tukaday yusalimu min kuli ragcatayn laba ragco kastana waa ka salaamo noqsanaya rasuulku salى اllahu عalيه wasalam marka xadiiska umuhaani ayay deliishanayaan aimada shaaficiyada oo iyagu rajaxay sida sheekhanba uu qabo kitaabkan qoray waxaa ugu fadliga badan uguna badan oo la tukado waaba laba yani sideeddaa ragco sideeddaa ragco ayaa ugu badan walidaalika qowlkaasaa ugu raajixsan salaata duxaa inay tahay sideed ragcood wa waqtuhaa waqtu salaati duxaa salaatu duxaa waktigeeda waktiga la tukanayo min irtifaaci shamsi qoraxda kor laga bilaabo qadra rumxin waran qadarkiis ay soo kor noqoto ila listiwaa ilaa sinaanshaha laga gaaro oo bartamaha cirka ay kala sinaato waa xilliga duhurka xilliga duhurka haddii la gaaro way kaa tagtay salaatu duxa marka zawaalkaas wakhtigaa bartamaha cirka ay ku taagan tahay qoraxdu ilaa wakhtiga qoraxdu ay soo dhalato ilaa waran qadarkiis ay cirka ka soo kor noqoto inta u dhaxeeya ayaa la tukan karaa salaada la yihaaho salaat duxaa marka masaladan waktiga salaatu duxada nafteeda laba madhab ama laba qowl ayaa shaaficiyadu ku leeyihiin culamada shaaficiyada walidaalika kutubta shaaficiyada markaad akhrisanaysid waxaad arkay qaarkood inay kuleeyihiin leeyihiin wa waktuhaa min duluuci shams salaata duxada waktigeedu wuxuu ka bilowdaa qoraxda dhalashadeeda kutubta qaarna waxay ku sida kitaabkan hadda aanu akrinayno oo kale wa waktuhaa min irtifaaci shams farqigaana udhexeeya labada hadal kutubta qaar aan soo akhrisanay waxay dhahayeen wa waktuhaa min duluuci الshamsi salaada duxada waktigeedu wuxuu galaa qoraxdu markay soo dhalato taas waa qowl kutubta horaan kusoo qaadan jira kitaabkan hadda wuxuu ku leeyahay wa waktuhaa min irtifaaci الshamsi marka min duluuci shamsi iyo min irtifaaci shamsi laba hadaloo kala duwan wey farqigaan u dhexay lannahu qowlkan ku dhahaya salaadan salaatu duxaa waktigeedu wuxuu galaa qoraxdu markay soo dhalato macnaheeda waxaa weeye lama shardinayo kor noqoshe markayba soo dhalato waa la tukan karaa salaatduxaa qowlkan ku dhahaya dhalasho hadday soo dhalato qoraxdu keliya shardi ma aha waxaa shardi ah irtifaac markaasay bilaabataa yacni salaatduxa waktigeeda irtifaaci shamsi qoraxda kor noqoshadeeda qadra rumxin wa huwa raajixu qowlkan sheekhu hadda inoo sheegayo labada qowloo shaaficiyadu ay ku leeyihiin qowlkaanaana raajix ah qowlka naftiisa ayaa raajixa ah walidaalika sharaxa manhaajka oo uu iska leeyahay khadiibu shirbiini markuu masaladan ka hadlayay aimada shaaficiyada qaarkoodna inay yidhaahaan salaatu duxaa waxay ku gashaa qoraxda dhalashadeeda qaarna ay yidhaahaan wakhtigeedu wuxuu bilaabmaa kor noqoshada qoraxda khadiibu shirbiini wuxuu yidhi man qaala qofka yihaa yadkhulu waktuhaa biduluuc yacnii salaada duxada waktigeedu wuxuu ku soo geli duluucu shamsi qoraxda dhalashadeedii nusiba waxaa loo nisbeeyey ilaa sabqi qalab qofkii saas yiri isagu wuxuu yihi khadiibu shirbiini qalinkaa uga dhacay sharaxa manhaajkuu ku leeyahay khadiibu shirbiini qofkii yihaa biduluuci shams oo maxaa raajixuu leeyahay irtifaacu shams yacni waktigeedu inuu ku bilaabmayo qoraxda markii ay soo kor noqoto ee duluuci shamsiba waktigeedu uusan ku gelin saasuu isagu rajaxay khadiibu shirbiini fii sharxi اlminhaaj ayuu ku rajaxay wa waqtuhaa waqti salaati duxaa salaada duxada waktigeedii waktiga la tukanayo min irtifaaci shamsi qoraxda kor noqoshadeedii laga bilaabo qadra rumxin waran qadarkiisna ay soo kor noqoto ila اlistiwaa ilaa sinaashadii laga gaaro taxiyaة اlmasjid haadihi midani taxiyaة اlmasjid oo salaada la yihaaho taxiyaة اlmasjidka salaadan taxiyaة اlmasjid la yihaaho yani waa salaad sababteeda ay tahay sababuhaa dukhuul اlmasjid sabab kale ma lahan ilaa dukhuul اlmasjid sababta ay ku iman karto waxa weeye inaad masjidka soo gasho masaajidka markaad soo gasho ixtiraama libeyt اllah adigoo xushmaynaya qadarinaya beytka ilaahay waxaa la suneeyaa laba ragco inaad tukatid inuusan la mid ahayn muujinaya guryaha kale ood gelayso guryaha kale ood gelayso inuu yacni uusan la mid ahayn ayaa waxaa la suneeyey markaad masjidka soo gasho inaad markaa la timaadid laba ragco oo la yidhaha taxiyat اlmasjid walidaalika nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayh waxaa ka sugnaaday inuu yihi idaa dakhala axadukum almasjid axadkiin hadduu masjidka soo galo falaa yejlis yuusan fadhiisanin xataa yarkaca ragcatayn ilaa laba ragca uu ka tukanayo yuusan qofkin fadhiisanin inuu yihi rasuulku salى اllahu alيه wasalam taxiyaة اlmasjid masaajidka salaantiisii lidaakhilihi qofka masjidka soo gelaya tusanu waa loo suneeyaa taxiyaة اlmasjid lidaakhilihi way ragcataaniga khabarkii ka dhigayna taxiyaة اlmasjidi masaajidka salaantiisii lidaakhilihi qofka masjidka soo gelaya xaal taxiyatulmasjid ay u sugnaatay aya waktin wakti kasta uu soo galana ay u sugnaatay ragcataani laba ragca wey wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala sunnadan taxiyatulmasjid ah lidaakhilihi xaalay u sugnaatay qofka masjidka soo gelay aya waqtin waktiguu doono uu soo galo ragcataani laba ragcaw iyo fa akharu iyo wixii kasii badan bitasliimatin ragcataankaasoo bitasliimatin maca tasliimatin salaamo naqsi micigooda ahaadeen qabla juluusihi fariisashadiisa ka horna uu tukanayo laba ragco iyo wixii ka badan wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah اllahu tacaala salaada taxiyat اlmasjid waxaa loo suneeyaa qof walboo masjidka soo gala aya waqti wakti kasta ha soo galo yacni aya waktin markuu ku leeyahay wakti kasta markuu kuleeyahay leeyahay shan waktiga waxaanu soo qaadanay salaadaha sunnooyinka ah oo aan sababka lahayn ama sababkoodu uu mutaakhir yahay inaan la tukan karin way xaaraam yihin shan wakti ayaa soo qaadan salaadani kuma jirto u kuleeyahay sheekh aya wakti markuu kuleeyahay aya waktina taxiitumasjid la tukan karaa markuu kuleeyahay shantii salaadood salaadaha laga ilaalinayay waxaan leeyahay shantii wakti shantii wakti salaadaha laga ilaalinayo kuma jirto taxiyatulmasjid limaada maxaysan ugu jirin ya ayb sababkeedu sabab muqaarin wey isla markiiba masjidkii soo gasha marka sababkeedu iyadu ma aha sabab mutaakhir ah sunno sababkeedu mutaakhir yahay iyadu mama aha marka saasuu sheekhu wuxuu kuu yihi aya wakti wakti walba masjidna soo galo ragcataani laba ragco weeye faakar wax ka badan laba ragco waa tukan kartaa waa ka salaamo noqsan kartaa laba ragca haddana waa tukan kartaa intaa doonto eed salaad un ku tuko labadaa ragco iyo agarkaasoo bitasliimatin maca tasliima hal salaamo naqsi ahaadeen oo labada ragcaba laga salaamo noqsanayo qabla juluusihi fadhigiisa ka horna la sunaynayo inuu tukado oo intuusan qofka masjidkii uusan fadhiisan wa taxsulu taxiyatulmasjid waxay ku xasishaa bifardin waajib inaad tukato way ku xasili ow amase naflin sunno way ku xasili nafligaasoo aakhara ee kale nafligaasoo agara ka badan min ragcatin hal ragca ka badan way ku xasili wa taxsulu salaadan taxiyatulmasjid waxay ku xasili bifardin farad waajib way ku xasili faradi ku xasan uu ujeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni masjidkii markii aada soo gashay salaad duhur aad xiratay taxiitulmasjidka waa kaa baxday adigu inaad uun salaad tukato wey ulajeedada ama waajib duko ama sunno duko qasadku waa inaad uun salaad tukato walidaalika haddii masjidka markaad soo gashay salaad duhur hore aad ka xirato taxiyatulmasjidka duhurkay kuugu dhex jirta waa koo xasashay aw naflinay ku xasilaysunno sunnadaasoo aakhara kale suno kale xataa taxiyatul masjidka waa ku ansixi sunada kale maxaa loola jeedaa masjidka markii aad soo gashay salaatulduxa waktigeedii aa la jooga salaatulduxa ad iska xiratay waa kuu xasishay taxiyatulmasjid taxiyatulmasjid way kuu xasishay nafligaasoo laakiin agara ka badan min ragcati laakiin maxaa shardi ah sunada taxiyatulmasjid ay ku xasilayso waa in sunno hal ragca ka badan ay tahay sunno hal ragca waan soo qaadanay hadda sunno hal ragca ayaan soo qaadanay oo maxay ahayd salaaddii watarkii maala masjidkii aad soo gashay hal ragcoo wataraad tukatay taxiyatulmasjid ma kugu xasili may kugu xasili mayso lanno sunno hal ragco ah taxiyatulmasjid kuma ansaxdo sunaة اlwuضuء hadihi midani sunaة اlwuضuء waa sunnadii weesaqaadka halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu ka bilaabi mar walba ee qofku uu soo weese qaataba wuxuu jideeyey nabigeenu salى اllahu عalيه wasalam inuu qofku ku tukado salaad sunna ah weesaqaad walba salaad sunna ah waana xadiiskii bilaal oo hore aanu usoo qaadanay oo nabigeenu salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi uu yihi dakhaltu اljanna fara'aytu bilaalan fiiha jannadiiaan galay uu nabigu salى اllahu عalيه wasalam yihi bilaal ayaan ku arkay faqultu libilaalin bima sabaqtanii ilى اljanna bilaal waxaan ku yihi adoo horteeda soconayaan ku arkee maxaa hor socodkaasi uu yahay faqaala bilaal wuxuu yihi laa acrifu shay-an wax kale garan maayo ilaa anii laakiin laa uxadiثu laa uxdiثu wuduu'an weysaqaad sooma darisiiyo ilaa usallii caqibahu weysaqaadka ciribtiisa waxaan tukadaa ragcatayn weyse kasta oon soo weyse qaataba weysadaa ciribteeda waxaan ku tukadaa uu yidhi laba ragco oo sunno ah marka waa asbaabtii bilaal uu jannada ku galay ee nabigeenu inoo sheegay sala allahu wasalam wabaaraka calayh sunnat lwuduu sunnada weysaqaadku ragcataani laba ragco weeye fa agaru wax ka badan labadaa ragcood caqibahu caqiba alwuduu weeseqaadka ciribtiisa ah isla markii aad soo weyse qaadataba isla markaaba waxaa la suneeyaa laba ragca inaad tukatay wa taxsulu way ku xasishaa sunat اlwudu sunnadan weyseqaadku bimaa yoladii kii ayay ku xasili taxsulu bihi maagaas ataxiyatu taxiyatulmasjidku wixii ay ku xasili jirtay sunatulwuduna way ku xasili iyadana waxaanu soo qaadanay taxiyatulmasjid maxay ku xasili jirtay salaad farada sunno kale ilaa hal ragca maahane way ku xasili jirtay waa sidaas kale haddaad soo weyse qaadato oo markaa soo weyse qaadatay salaad waajib aad tukato duhur aad tukatid sunatulwudu way kaa dhacday sunatulwudu way kaa dhacday aljamaacatu haadihi midani aljamaacatu axkaamu اljamaaca salaada jamaacada axkaamteedii halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu ka gudageli salaada jamaacada iyo axkaamta ay iska leedahay aljamaacaةu jamaacadu luqatan min luqatin xagga luqada addaa'ifatu kooxow kooxdii meel isugu timaadaba luqa alcarabiya waxaa la yidhaha aljamaaca wa sharcan min sharcin xagga sharcigana jamaaco waxaa la yidhaha irtibaadu salaati اlma'muumi salaada ma'muumka xirnaashadeedii bisalaati اlimaam salaada imaamka ay ku xihan tahay xagga sharciga jamaaco waxaa lagu yidhaahaa salaada ma'muumka xirnaashaha ay ku xihan tahay salaada imaamka kaasa waxaa loo yaqaanaa salaatu اljamaaca nabigeenana salى اllahu waslm wbaaraka calayhi aad ayuu u ammaanay salaatu اljamaaca in salaada jamaaco lagu tukado nebigu salى اllahu عalيه wasalam xadiiskii bukhaari iyo keyrkii ay warinayeen wuxuu ku yihi salaaة اljamaacati afضalu min salaati اlfadi bisabci wa cishriina daraja salaada jamaacada lagu tukanayo waxay ka fadli badan tahay salaada gooni loo tukanayo labaatan iyo toddoba darajo ayay dheer tahay rasuulku sala allahu wasalam wbaaraka calayh walidaalika qofku waxaa weeye salaada jamaacada inuu mar walbaba ilaaliyo waa qeyb noloshiisa ka mida qeyb noloshiisa ka mida oo adduuniya aakhiraba ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dallacsiinayo beynamaa haddana intaas waxaa dheer madaahibta qaara ah waxay qabaan waa farducayn yacni haddaadan salaaddii duhurkii ama maqhribkii cishihii salaaddii haddaadan jamaaco ku tukan madaahibta qaar sida imaam axmed oo kale waxay ku leeyihiin waajibaad ka tagtay waxay ku leeyihin salaadda yacni in jamaaco lagu tukado waaba fardulcaynba imaam axmed ayaaba qaba marka heerkaas ayaa aimadu ay gaarhsiiyeen wa takuunu waxay ahaataa salaadan jamaacadu farda caynin fardu cayn waxaa la yidhaha yacni farad walba oo qofka si gaara looga rabo ayaa la yidhi mararka qaaray salaada jamaacadu waxay noqotaa fardu cayn maxaa ka mid a ah? wadaalika maa iyoladii kii oo kale fi ljumucati salaada jumcada kii ku sugnaay oo kale salaada jumcada in laysku jamaacaysto waa fardulcayntaas sunno iyo mid ay ka weyntaa taas dee maba ansaxayso salaaddii jumcada haddaanba laysku jamaacaysan salaaddii jumcadu maba ansaxayso marka jamaacada salaada jumcadu waa fardu cayn wa farda kifaayatin fardu kifaayana way noqotaa salaada jamaacada fardu kifaayaha ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa waajibka jamaacadii meel isla deganba qayb ka midoo hadday samayso inta kale dembigii uu ka dhacayo haddii jamaacadaasu ay wada dayacaan waajibkaana kulli ay wada dambaabayaan taasaa waxaa la yidhaha fardu kifaaya fardu kifaayana way noqotaa jamaacadu wadaalika kamaa iladii kii oo kale fii adaa'i اlmaktuubati salaadii la farad yeelay gudashadeedii sidii ku sugnayd oo kale salaada maktubada oo salaada shanta salaadood oo la gudanayo oo la tukanayo in laysku jamaacaysto waa fardulkifaaya in laysku jamaacaysto fardulkifaaya fardulkifaayo fardulkifaayaha ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye magaaladaas haddii laga waayo wax isku jamaacaysta oo qof walbaa magaalada degan oo gooni uu u tukado magaaladii oo dhan way wada dambaabeen macnuhu walidaalika culimmada shaaficiyadu waxay leeyihiin fardulkifaayaha haddii magaaladu fardulkifaayaha ay wada dayacaan madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu kula dagaalamo kuna ciqaabo fardulkifaayaha ay ka tageen haddii madaxweyne caadila uu jiro madaxweyne caadila fardulkifaayaha waxaa xaq madaxweynuhu u leeyahay inuu kula dagaalamo magaaladii ka tagta fardulkifaaya marka salaada jamaacadu waa fardulkifaaya haddii magaaladoo dhan laga waayo ruux dukada salaad jamaaco oo wada dambaabaya cala alaxraari dadka xorkaa dushooda ayay fardulkifaayo ku tahay laa cala alcabiid addoommada maya addoommada fardulkifaayo kuma ahan kuwaasoo alrijaali ee haddana ragga ah laa cala annisaa dumarkii kuma aha fardulkifaayo kuma ahan kuwaasoo almuqiimiina ee magaalada ku nag oo magaalada degan laa cala almusaafiriin musaafiriinta kuma aha salaada jamaacadu fardulkifaayo waxay fardulkifaayo ku tahay dadka muqiimiinta ah magaalada degan wasunnatan waqad takuunu sunna jamaacadu waxaa laga yaabaa inay sunno iska noqoto sunno inay iska noqoto oo fardu aysan ahayn fardulkifaayana aysan ahayn ayaa dhici karta wadaalika kamaa sidii fi ljanaasati salaada janaasada iyo walciideyni labada ciidood salaadoodii sida ku sugnaaday oo kale salaada janaasada in laysku jamaacaysto fardu caynna ma ahan fardu ma ahan meydka qof walbaa hadduu keligii ku dukado صaxiix lagumana dembaabin wax waajibo laga tegeyna ma laha salaada ciideynkana waa la mid ciidul-adxaa iyo ciidulfidriga haddii qof walbaa magaalada degan gooni uu isaga tukado fardulkifaayana ma ahan fardu caynna maaha waa sunnawo wa mubaaxatan waqad takuunu salaada jamaacadu inay ahaataa la arkaa mubaaxatan salaad mubaaxa ah ee jamaacadii la baneeyey inay noqoto oo haddii hadda aad ka tegtid iyo jamaacadan haddaad ku tukatid ay isla mid tahay fadiilo gaara iyo ajir gaaraba aadan ka helin mubaaxa ay iska tahay wadaalika maa iladii kii oo kale fi rawaatib sunnooyinka rawaatibta ah iyo wa salaatu tasbiix sidii ku sugneed oo kale hadda sunnooyinka rawaatibta in laysku jamaacaysto maalan salaaddii duhurka waxaan ku soo qaadanay mu-akadaadka sunnooyinka mu-akadaadka ah labana way ka horreysay labana way ka dambeysay haddii salaaddii duhurka labadii ragco ka dambeysay aad tiraaho kaali jamaaco aan ku tukanay fardu kifaayana ma aha fardu caynna ma aha xataa sunnana ma aha oo lama sunneeyo xataa waa wax iska mubaaxa haddaad samayso iyo haddaadan samaynba waa isku mid in rawaatibtii sunno lagu tukado ina inaadan sunno ku dukan waa isla mid bal xataa waxayba ku ajir badan tahay in kali kali loo tukado rawaatibta leannu nabiga kama sugnaan salى allahu alayh wasalam sunnooyinka rawaatibta inuu dad yani jamaaco isugu yeeray ama uu jamaaco ku tukaday kama sugnaan nabiga salى allahu alayh wasalam marka waa mubaax tasbiix waxaa loola jeedaa salaatu tasaabiix salaatu tasaabiix kutubteennii horena waanu ku soo qaadanay waa arbac rakacaatin fii kulli rakcatin khamsa wa sabciina tasbiixan waxaan ku soo qaadanay afar ragco oo ragco kasta lagu akhrinayo toddobaatan iyo shan subxaan allah lagu akhrinayo alxamdu lilah laa ilaha illa اllah allahu akbar subxaana rukuuc markaad rukuucaysid intaad taagan tahay شhan iyo tobanaad ku akrin samع الlah markaa tiraa شhan iyo toban goora subxaan الlah alxamdu lilah laa ilaha ill lah allahu akbar aad leedahay salaada tasaabixda habkaa loo tukanayo in laisku jamaacaysto faradna ma aha sunana ma aha waa iska mubaaxa وmakruuhaة waqad takunu makruuha mid la kahday oo karaahiye ah inay taa noqotaa laga yaabaa in laysku jamaacaysto mararka qaar karaahiyo inay noqotaa dhici karta wadalika ma ayladii kii oo kale fi اladaaءi gudashada salaada la gudanayo tii ku sugnaa oo kale khalfa alqadaa qadaha gadaashiisii lagu gudanayo wa cagsii cagsi hada alxukm xukunkana cagsigiisa sidii ku sugnaa oo kale salaada jamaacadu mararka qaar waxay noqotaa karaahiyo in laysku jamaacaysto maxaa ka mid a ah? salaad adda ah adda maxaa loola jeedaa adda waxaa la yidhaha salaadda aan qadaha kugu ahayn oo waktigeedii aada ku dukanayso salaad wakhtigeedii aada ku dukanayso ayaad waxaad ku xiratay qadi qof qadla tukanayo imaamkani qallu tukana adigana salaad waktigeedii la joogaa tukanay inaad isku xirataan aba karaahiya laba salaadood islahay midna waa ado midna waa qadaab karaahiya waa cagsi cagsi hada lxukm xukunkana cagsigiisina waa la waa cagsiga maxaa loola jeedaa yacni qofkan imaamkiiya wuxuu dukaa adaa adigana qadlaad tukanay karaahiya wamamnuucatan inay noqotaa laga yaaba salaada jamaacadu mid la diiday oo sharcigu uusanba ogolayn mamnuuca maba ansaxaysaba sharcigu maba ogola jamaaco aan ansaxayn oon la ogolayn wadaalika maa ayoladii kii oo kale id اkhtalafa hadduu iskhilaafo nadmu salaatayn labada salaadood tixdooda iyo nidaamkooda hadduu iskhilaafo ka subxin salaadii subaxa iyo wakhusuufin iyo salaadii madoobaadka laba salaadoodan islahayn aan laisku jamaacaystay maba banaanaba lama ogola tusaale ahaan adiga waxaad tukanaya salaad subaxa imaamka aad ku xiranaysana wuxuu tukanaa salaat اlkhusuuf ayuu tukan imaamka isaguna wuxuu rabaa marka salaat inuu u yeelo laba rukuuc inuu u yeelo rabaa iyo laba qiyaam isku nidaamba ma ahaba salaaddii subaxna waxay leedahay hal rukuuc ragcadiiba hal rukuuc kanna wuxuu rabaa ragcadiiba laba rukuuc habkaa inuu u tukado isku nidaam ma aha marka ma ansaxayo waana mamnuuc lamana oqolo waxaa la mida ah sidaas oo kale salaat iyo salaad subax oo laysku xihanayo imaamkaagii yani wuxuu tukanaa salaad subaxa adna janaaza tukane waaba mamnuuc maba la ogola isku nidaamba ma aha لأن صلاaدii جناaزada سuجuudna ma lahan ركوuع ma lahan اعتidاaل ma lahan isku nidaam ma aha أعdاaر الجuمuعaةi والجamاعة hadihi midani أعdاaر الجuمuعaةi جuمcada cudurdaaryaalkeedii wey iyo والجamاعaةi جamاacada cudurdaaryaalkeedi halkan sheekh raximه الlahu taعaalى wuxuu uga hadlay cudurdaaro sharcigu uu ogolaaday oo looga tegi karo salaadii jumcada iyo jamaacadii jamaacadii looga tegi karo qofku keligii uu iska tukan karo jumcadiina looga tegi karo qofku duhurkii salaad duhur uu iska tukan karo acdaaru اljumucati waاljamaacati jumcada iyo jamaacada cudurdaaradeedu kahiiratun way fara badan yihiin aaday u fara badan yihiin cudurrada looga tegi karo salaada jamaacada iyo jumcada minhaa cudurdaaradaas waxaa ka mid ah almaradu xanuun ayaa ka mid qofkii uu xanuunsan yahay waa marad yashuqu macahu alxuduur waa xanuun waxaa haya masaajidka inuu soo xaadiro ay dhib ku tahay masaajidka inuu yimaado ayaa dhib ku ah marka gurigiisa uu isaga tukan karaa wax hadda markaas yacni laleeyahay qofkani sharciguiyo eed ka galay ma lahan leanna qofkani cudurdaar uu haystaa jumcadiina duhur isaga tukan salaadihii kaleo shanta ahaana gurigaagaad isaga tukan walkhawfu cabsi weeye calى almacsuum ruux macsuum oo dhiiggiisa la ilaaliyey loo baqayo macsuum la dhowray oo dhiiggiisa la ilaaliyey ayaa loo baqi macsuum dhiiggiisa la ilaaliy loo baqi maxaa loola jeeda tusaale ahaan naftaadii masaajidkiiba waxaa ka sokeeyay cadow oo maalkaagii dhibaataynaya naftaadii dhibaato gaarsiinaya ood uga baqayso masjidkii inaad aado jumcadii waad uga tegi kartaa iyo jamaacadii wa shiddaة اlxari kulaylka darnaashadiisii wey waxaa ka mid ah acdaarta jumcada iyo jamaacada looga tegi karo kulayl daran oo naftu aysan xamili karin oo khatar looga baqay inuu jiro hadda waddankeenna cimiladiisu kulayl nafta looga baqo waddankeenna soomaaliya maba ka dhacdo bishan maarso unbay yacni wuxuun la sheeg sheegaa kulayl iyaduna waa wuxuun digrigeedu iska hooseeya soddon iyo xoogaa qoraxda xaraaradeedu digriga ugu sarreeya gaarto waddamada qaar waxay gaaray ilaa konton konton gaarta cabirka qoraxda waddamadaasoo kale waxa laga hadlayo laleeyahay looma haddii laga soo bao wadamada qaar waxaad arki sanka uu dhiig kaa soo deynayo mararka qaar banaanka usoo baxa kuleylka yani dhiig sanka uu ka imanay halisa kaasoo kale w midka cudurdaarka la sheegay laakiin cudurdaarka annaga cimiladeenna waxay u badan tahay cimilo iska muctadin ah oo dhexdhexaad waada mushkila baan lahay wa tamriidu man shaksi uu adeegiddiisii woy shaksigaasoo laa mutacahida qof xanaaneeya lahu shaksiga uusan u sugnaanin qof xanuunsanayaad u adeegi oo qof kale xanaaneeya adiga mooye uusan jirin qofkii u xanuunsan yahay haddaad ka tagto waa dayac maayo qofka markaas jumcadii iyo jamaacadii sharciguu kuu cudurdaaray wa kownuhu ahaanshadiisiiwo qofka mariidka ah yo annasu inuu weheshanayo bihi shaksigan inuu weheshanayo ama qofkii qof kale xanaaneeyo waa leeyahay waxbaan ka bodi washidaة اlbardi qabowga darnaashadiisii w haddii qabow daran sidii kulaylkii oo kale qabow zaa'id ugu jiro waa heer baraf uu degayo camal heer baraf uu soo degayo soo dhacdhacayo wadnihiiba inuu ku istaago aad khatar aada ugu jirto dee markaasoo kale jumcadii waa looga tegi karaa jamaacadii watamriidu man shaksi uu adeegidiisi weye shaksigaasoo laa mutacaahida qof xanaaneeya lahu shaksigaa uusan u sugnaanin qof xanuun sanad la joogta ood u khaadimayna ood u adeegi qof kaleoo qofkaa xanaaneeyana ma jiro ilaa adiga mooye jumcadii iyo jamaacadii ood uga tegi karta wa kownuhu ahaanshadiisu way qofka mariidkaoo yaanasu mid weheshanayo uu noqdo bihi shaksiga uu weheshanayo ama qof xanaaneeyo wuu haystaa laakiin qalbigiisaa si noqonaya haddaad ka tagto aad uu kuu jecelayaa inaad la joogto uu kuweheshadu jeclaan lahaa haddaad ka tagto waa gubanaya qofkii qalbigiisaa gubanaya waana xanuunsanyahi markaa cudurdaarkii ka mid wa ishraafu lqariibi qofkii qariibka ahaa oo qaraabada ahaa oo qaraabo ahaan kuu dhowaa dhowaashadiisii way cala lmowti dhimasho uu dhowaaday oo qofkii qaraabada ahaa oo markaad jumcada aadi lahayd ama jamaacada aad aadi lahayd sakaraadkiyaa yimid markaasoo kale waa cudurdaar weyn cudurdaar weyn oo jumcadii iyo jamaacadii qofku markaa uga baaqan karo walmadaru roobkii wey inballa roobku hadduu qooyo asawba marada hadduu qooyo walam yajid qofkuna uusan heli karin kinan dugaal roob weeye qofkii ka qoynaya maradii iyo dharkii ka qoynaya meeluu kusii okorto dugaalahow xooga maaragtaahay dhibcaha dhacdhacaya uga sii ganbadana ma heli karo haddii laakiin kinni uu heli karo maalan dallaayadu haystaa oo dharka qoyaankii uga celinaya dalladu heli karaa ama wuxuu heli karaa derbi uu kusii socdo oo markaa dhibcaha roobka uga gambado markaa cudurdaar noqon ma waa inaad jumcadii aado jumacadii aado laakiin haddaad dallaayadna aadan haysanin derbi dugaalaho aad uga gambatana aadan heli karin waa cudurdaar markaas jumcadii iyo jamaacadii looga tegi karo allah subxaana